بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkani waa kii saddex-iyo tobnaad ee ka mid ah min kitaab الsunة oo sharxi اctiqaadi ahli الsunة والjamاعة biriwaayaةi xarb bn ismaaciil الkirmani intaana cashirka bilaabin laba arrimood baraarujintood mid waa layliskii laydinka raba inaad jawaabtiisi keentaan midna daa'ifadii alkhashabiya matniga aynu ku soo marray habeenkii waxaan rajaxanay inay tahay alxusayniya oo daa'ifo xuseyn nabi mansuur loo tiri ay matnigana alkhashabiya inoogu dhignayd sidaa ma ahayn wadaadka muxaqiqana alxasaniya ku qoran buuri bacdu nusakh wadaaddo waxay rajaxeen alxusayniya laakiin galabta uun kutubulmaqaalaad fifirinayay baan ku arkay daa'ifo alkhashabiyada la yidhaahdo oo ay suuragal tahayba inuu sheekhu u jeedo wahum yaquuluuna biqowli الzaydiyati wالshiica wahum soomeenna soomarin sida iyagoo ah biqowli zaydiya alkhashabiya marka waa طaa'ifa min azaydiya oo waxaa khashabiya loogu bixiyey waxay qabeen ilaa imaam macsuuma la helo imaamkii ay lahaayeen sirdaab iyo god buu galay oo waa soo bixi doonaa ilaa imaam macsuuma la helo in lagu dagaalamo hub ma bannaanay qabaan dadka marka iyaga ka soo horjeeda mukhaalifiintooda waxay qabaan in la ceejiyo ama ul lagu dila mooyee iyo budh iyo qool mooyee laguma dili karay qabaan hob khashabiya saasaa loogu bixiyey yaqtuluuna mukhaalifiihim khashab budh bay kugu lafa bixin ama way ku ceejin oo xamagay kula fadhiisan waynu soo marray daa'ifo ka oo sheekhu soo yidhi dadkay ceejiyaan soo soo marin waynu soo marray koox shiicada ka midoo dadka wahum yakhniquun aw yukhiifuun alkhashabiya marka waa طaa'ifa min الzaydiya aw min الshiica yarawna cadama xamli الsilaax hubka inaan la qaadin bay qabaan xataa yakhruja alimaam اladii yuntadar imaamka la sugayo ilaa uu soo baxo in hub lagu dagaalamo ma bannaanay qabaan dadka marka waxay ku dilaan ul iyo ceejin iyo wax noocaasa marka khashabiyadaasi waa طaa'ifatu mukhtaar ibn abi cubayd mukhtaar ibn abi cubayd aلthaqafi koox raacay calina ansaar baan uhay dhihi jiray nimankaasaa khashabiya la yidhahdaa ibnu xasan baana hawshaa ku caddeeyey alfaslu fi اlmilal wالnixal mujaladka koobaad afartan iyo an sabxada cafwan mujaladka shanaad sabxada afartan iyo shanaad minhaaj sunna ibnu tamina waa ku jiraa mujaladka koobaad soddon iyo lix annihaaya libna ahiir mujaladka labaad siddeetan iyo lix waa laga fiirin karaa marka alkhashabiya waa طaa'ifa min الshiica zaydiya dhihi mayno lanna waa طaa'ifatu mukhtaar bin abi cubayd min الshiica oo qaba laa yajuuzu xamlu الsilaax xatى ykhruج اlimaam اladii yuntadar ay yantadiruunahu fahum yaqtuluuna الnaasa bاlkhashab wanaxwihi laa bاsilaax saasuu sheekhu ku yidhi wahum yaquuluuna biqowli zaydiya zaydiya warkooday kaley qabaan buu kuhi oo waa la warbay yihiin laakiin ayagiba ma aha macnahaas in la baraarujiye munaasab weeye aan idan marka ta haddaan dhammeeyey waxaa dhiman tii laydinka sugahayay maxaad haysaan su-aashii laydiin daray maxay ahayd layliskii laydin dir habeenka u dambeeyey daa'ifo walba koox walbaoo muslimiinta ka waxbay gaalaysiisaa ee maxaa gaalaysiintiinna dawaa'ifta muslimiinta gaalaysaan xaq ka dhigay haddaad asxaabulxadiid tihiin koodana baail ka dhigay wadaadkii caamiga wuxuu hi ba'daydu maxaysan wax la jarinoo taad u jirtaa buuhi bad marka wa la geliy waba hoosdhigi mayso taaduna way hoosdhigi wadaadow isqabadsii marka maxaa idinka gaalaysiinta ah, dawaa'ifu ahlqibla gaalaysiisaan qadariyada muctasilada murjiada qaybo kamida ama kulligoodba murjo oo dhanba calaa bacdi ra'yi ahlicilmi waanu soo maray maxaanku dhahdaay raafidadii nin walba oo salafka ku khilaafay asli min alusuul asalkana uu qaci ama daruuriya waad gaalaysiisaan ama kulligiin baa isku raaca ama baa gaalaysiiyey marka maxaa xaq ka dhigay ka ummadaha kalena baail ka dhigay jawaabti miyaad haysaa mase cashirkayga taa waa idinku fadhidaa ya sheekh cabdulin isku day ma waxaan rabaa in laga jawaabo fadal laakiin takhriijulmanaadkaan isku haynaa sheekh cabdiweli wuxuu leeyahay annaga iyo dawaa'ifta kale ama khawaarijta waxaan isku haynaa takhriij ulmanaad bimacnaa iskuma hayno taxqiiqulmanaad takhriijulmanaad iyo taxqiiqulmanaadna waa arrimo lagu barto usuululfiqiga waxaa looga jeedaa ninkii gaalnimo ku dhaca in la gaalaysiiyo iskuma hayna dadkee waxaan isku haynaa waxaan gaalnimo ahayn fii kitaab illaah wa fii sunnati rasuuli illah wa fii ijmaaci salafi اlumma ayay wax ku gaalaysiiyaan oo meeshay gaalnimada ka qaadan hayaan oo takhriijulmanaad cillada gaalnimadu agtoodu waa dembi dembi walbood ku dhacday kugu gaalaysiinaya annaguna dembi walba ummadda kuma gaalaysiinayne waxaan ku gaalaysiinaynaa wixii kufri ah fi اladila sharciya sidaasuu marka sheekh cabdulla ku jawaabay waa jawaab fiican oo wanaagsan laakiin weli waxbaa ka dhimanoo waa maxay nin walba wuxuu leey anugu kufriga iyo takfiirinteeda maxaan ka qaadan hayaa kitaabkii sunnadan ka qaadan hayaaba ku leehay marka haddana xaggee lagu kala baxaya shee cabdirasaq weli waa issurannahay hmm. hmm. ra'yigooda wixii waafaqsan wixii kitaabkii sunnada laga qadanaya baa lagu kala tagsan yahay buu shee cabdirasaaq yidhi ayagu wixii la qumanaaday ra'yi ahaan bay wax ku gaalaysiiyaan ahlu sunnuhuna daliil cad wuxuu tusay wax ku gaalaysiiyaan sheeh maxamuud taxqiiqulmanaadna waa isku khilaafsanaya buu sheeh maxamuud leeyahay taxqiiqulmanaad oo tansiilkiisa ah wixii gaalnimada ahaa ruuxii laga helay yaa la gaalaysiin laftirkadu waanu isku haynaa buu sheeh maxamuud leeyahy cabdirasaaqna sidii hore uu ku soo jawaabay shee axmed hay yaa kala duwan yaa kala duwan eh? si meel kalaad ii dhigtay baashu maxoog baa khayr taa waxaa weeye aad hadda ka hadlaysa sheeh axmedow xerta aad bay u qosleene taas waxaa weeye sheeh axmed waad ka hadashay nin walba wuxuu iimaan u yaqaano ka soo horjeedkiisaa uu gaalnimo u yaqaanaa wey taas dadkadaasho waa fiican laakiin hadda ti aan ma aho nin walba muxuu gaalnimo daa'ifo walba waxay gaalnimo u taqaanaa ka soo horjeedka wixii ay iimaan u taqaanay waa marka la raba in la dabdiyo alkufr cinda awaa'if daa'ifo walba waxa agtida iimaanka ah ka soo horjeedkiisa ama cagsigiisa ama didkiisa ayaa wuxuu yahay kufr bay u taqaanaa iyadu taas halkaasay ahayd ee hadda waxaan rabnaa maxaa idinku gaalnimadiina gaalaysiinta aad dad muslimiin sheeganaya oo qiblada u tukanaya aada gaalaysiisaan maxaa ka dhigay nabad iyo caano dadka kale ee qiblada u tukanhaya kuwa gaalaysiiyana balaayiya bidca ka dhiga shee cabdirasaaq see mhm. wanaagsan warkaadu ma xumo warkaadu ma xumo laakiin weli waxaad u maraysaan dacwo nin wal waxbuu sheeganhayaa sheekh axmed sheekh cabdirasaaq muxuu ahaa yaa kaloo hadlay sheekh cabdiweli eh, laba cabdirasaaq nin walba sidaad jeclaydeen sheekh maxamuud baad un wadaan ayb khulaasadu waxaa weeye khulaasadu mas'alada jawaabteedu waxaa weeye waad dhawayseen waad dhawayseen wax gooni ah anoo idiin soo hormariyo toban goor idiin soo hormariyey ayaad haddana dib u noqoteen oo celceliyey celceliyey nin baa layidhi aniga fooridan baa ka ayarti uba xasiloon yahay oo meel fiican buu daaqahayaa wuxuu ihi ha xasilaan leehay usan isnuxnuuxin baan leehay bu uun dhowrkii beriya u dambaysay iyo waayo hore waxaan celcelinhayay ahlu sunna waljamaaca asxaabuulxadiid madhab u khaasoo wax ku gaalaysaan maba lahaba someerna soomali wadaadu su-aashaad noo dirtay waaba khalad baa idinku fillay filay gawaanecbaa idinku orday idinkuna waa horboodeen marka inayna masaladii dib u noqoto weeye aلsalaf الصaalix ama asxaabu اlxadiiث ama alahariya kooxda loo yaqaano ma laha madhab gooni ah oo ay ku takfiiriyaan dawaa'if ahli اqibla ee waa maxay waxa lagu gaaloobayo ayaa wax ummadoo dhan ay ka wada socdaan dawaaiftu ah dawaa'iftoo dhan baa ka wada socda oo ninkii nebi maxamed beeniye ma baan gaalaysiinayey jahmiga iyo muctasiliga iyo nin walba ninkaa wuu gaalaysiinaya ninka rasuulka ilaahay caaya kitaabka qur caaya ku joogsada meel qashina ku tuura quudhsada qiyaamo iyo aakhiriya inkira ilaahay jiridiisa inkira qur-aanku inuu inkira inuu dhammaystiran yahay inkira daa'ifo muslimiinta kamid oon gaalaysiinayna saa darteed kutubulmaqaalaad waxaad ku arki dawaa'ifta islaamka loo tiiriyey xaggana aan ahayn islaam gooni baa loo yaa loo tiirin iyo dawaa'ifta ahlulqiblaha laakiin bidacda ku dhacday way kala goynhayaan aلطawaa'if almuntasiba ilى اlإslaam walaysu minhu baa gooni loo loo tiirinhayaa mansuuriyada aynu soo maray sabaiyadii baa ka mida gooni loo tiri iyo dawaa'if khalad ku dhacay diineed laakiin uun gaadhsiinsanayn gaalnimo sida cabdiweli sheegay dawaaifta marka aanu ishayne fuqahadu ishayaan ama asxaab اlxadiid ama ahlulfiqi ama culummada wanaagsan ishayaan waanu laba qaybo nimaanu isku hayno takhriij اlmanaad oo khawaariج oo kale ah. maxaa lagu gaaloobaa nimaan isku hayno khawaarij waxay dhaheen dembi walbaa lagu gaaloobaa nin walbo ilaahay caasiya gaal weyay dheheen annagu waxaan leenahay culamada muslimiinta o dhan ad wada socota macal hataa waxaa kula socota jahmiya kula socda ashaacira kula socota maturidiya kula socota waxaa kula socda shiica kula socota nimaan kula soconin ma jiroon khawaarij ka ahayn waa la wada socdaa lawada guurahaya intanada kale waxaan khawaarij ka ahayn waxaan leenahay wixii dembi walba laguma gaaloobe wixii daliilka sharciga uu gaalnimo ka dhigay dembi waxdheer dembinimadka dembiga dembi waxdheer dembinimadka oo qur ama sunnadu ama ijmaacu ku sheega gaalnima lagu gaaloobaa intooda kale intooda kale marka waxaan isku haysanaa taxqiiqu lmanaad taxqiiqu lmanaad baan intooda kale isku haysanaa badankood iyagoo aaminsan wax walba oo dembi a ah inaan dadka lagu gaalaysiinayna khawaarijba mooyeen wixii gaalnimo ana dadka lagu gaalaysiinayo ayaa mararka qad waxaan isku waafaqaynaa manaadki taxqiijintiisa mar baan isku khilaafi karaa waxan magaalnima oo khilaaf fi lwasfi bayba tegiba shaygan annagu waa gaalnima iyo ma aha mar baan isku qabanaynaa oo wasfiga qudhigiisa ayaan isku ku kala tegi karaa marka gebagabadu waxaa weeye jawaabtu ahlu sunna waljamaaca madhab ugooni ah oo wax ku gaalaysiiyaan ma jirto mana laha ummadday la mid yihiin dunuubta lagu gaaloobana waa un laba qaybood mid gaalnimadiisu uu yahay macluum min addiini bidaruura تكذيب الرسuل تكذيب الله تكذيب القرآن الاستهزاء استkفاaf بالله بشharci waxaaso dhan waa شhay daruuro ah oo nin walba uu garanaya ruuxii ku dhaca inuusan mslim ahayn kaasi waa laga wada siman midna waa dembi waa kufri gaalnimadiisu daliil qadcaa tusaya maalan ama daliil dani ah kuwaasi sida masaa'ilka khilaafiga ee fiqiga laiskugu khilaafo ayaa laisku maandhaafaa asxaabu alxadiid baa isku maandhaafi shaafici iyo axmed soo imaamaha sunnatin ma aha waa gaal iyo waa muslim isku hayaan ninka wax sixira waa gaal iyo waa mslim bay isku hayaan jaasuuska muslimiinta jaasuusee gaala u jaasuusa asxaabu maalik badan ba waxay qabaan inuu gaal yahay fuqahada badankooda axmed ka mid yahay oo shaafici yahay oo maalik ka mid yahayna qabaan gaal ma aha cabdullahi bn wahb almisri imaam saxnuun ibnu saciid atanuuki fuqaha maalikiya waxay qabaan waa kaafir ibn baasna waagi dambe hadda fatwdba ku dhinta isagoo qaban kaafiriya jaasuus fataawidiisay ku qorantaa marka waa laisku hayaa masaa'il noocaaso xataa isku hayaan asxaab alxadiid baa jira oo waa maxay daliilka u khuduucaysa waxaan daruuri ka ahayn macluum min addiini bidaruura aan ka ahaynoo masaa'ilka kufriyaadka ah masaa'il fiqay la too yihiin daliilkoodu noqon karaa qaci buu noqon karaa xasab daliil baana wax ku tagfirinaa wey hadduu ninkuu ku dhaco kufri macluum min adiini bidaruura waxaan leeay kufrigiisuna waa macluum min addiini bidaruura sababku ku dhacay hadduu daliil dani a tusay kufrigu waa madnuun hadduu kufrigu ku dhacay maquuc yahay kufrigu waa maquuc kal harciya kalmasaa'il اlcilmiya kalmasaa'il اlfiqhiya buu u khuduucaa madhabnoo gooni ana ma jire ummadda islaamkan la wadaagnaa kufriga in laga qaato min aladila adiladuna maraatib bay leedahay fi اlquwati wاhubuut warkan dhagu waa intaas ama khawaarij wixii islaan sheegto o dhan baa yidhi waxaad wadaan waa wax baail ah shareecadana aan shuqul ku lahayn ninkii zinaysta hala gaalaysiiyo oo kii been sheega hala gaalaysiiyo oo kii waxda hala gaalaysiiyo waxaasi diin nabi maxamed ma ah oo kii ibnu taymiya soo yidhi madhabkooda waa mukhaalifun lidiini bidaruura waa asigii soo yidhi marka nimankaa mooye inteenna kale waxaan isku hayno waa adilada adilada awooddeeda ixtijaajkeeda daliilkee la qaadan maxaan la qaadanaynin dalaalada daliilka howla hawsha waa mas'ala fiqhiya maslada takfiirku waa masala fikiya u khuduucaysa kolba daliilka ku yimid waxan aad ku dhacday intaas waa khulaasada madhab gooniana ma laha asxaab اlxadiiثe sambuus marka markii la rabay inaad tirahdaan hawshaa sheekhow ma jirto ayaad hor kacdeed waa garateen baan malay ayb oo annagu takfiirka ma diidanine diin aan takfiir lahayn diin ma aha diinta nebi maxamed shuqul kuma laha diinun bilaa takfiir waa maxay macnaheedu waa diin diin aan wax gaalaysiinaynin oon dadka kala soocaynin diinta nebi maxamed ma aha waa mid shaydaan la socda midda ayadaa ee farqiga noo dhexeeya waxaa weeye qolyaha dawaa'ifta fasahaaday fii hada اlmas'ala takfiirkoodu waa takfiir bilaa daliil tagfiirka iyaguna maca alfuqahaai waa takfiirun bidaliil mana diidanin oo ma ka hor he takfiirka daliilka ku dhisan intaasaa idinku filan mooyeen inaad kale aadaan sawaabba ma aha lagu aafooyo baalaadu ka bilaabato waa inaad iska dhaadhiciso ana lisalaf saalixi madhaban khaasan fi اlkufri wاtakfiir kadibna aad meesha xadhxadhato ummadda kale aad riixdo hongool ku qabato masaladu waa masalo daliil kufri walba anagu ma diidanin takfiir walba ma diidan waxaan diidannahay takfiirka aan ku dhisnayn calaa usus cilmiya hadduu asaas cilmiga ku dhisan yahay asaaska cilmiga marna khilaaf buu aqbalaa sida saaxirkii aniga kusoo miaaliye marna khilaaf ma aqbalo waa daruuri kii aan khilaafka aqbalaynin ninkii dafiree diida waad soo marteen waman shaka fii kufrihi salafku soo yidhi fahuwa kaafir masaladu masale halkaa maraysa weeye dhanka hadda lala aadahaya ma aha xaggee inoo dambaysoon joogno wa min asmaaءi اlkhawaarij اlxaruuriyatu waxaa inoo dembeeyey dawaa'iftu markuu soo dhammeeyey inuu sheekhu yidhi ahlulbidcu waxay leeyihiin tilmaamo iyo asmaa lagu yaqaano ummadda ay kaga soocan yihiin saalixiintii magacoodana aaban shabihinba wa min asmaaءi اlkhawaarij khawaaridda asmaadeeda waxaa ka mid a alxaruuriyatu baa ka mid a alxaruuriya ayaa ka mid a asmaadoba waa meesha ay degeen ayaa loo tiirinaya markay ka soo laabteen dagaalka sifiin meeshii intay dageen isku urursadeen waa tuulo yar oo duleedka kuufa ahayd oo isku urursadeen baa xaruuro la yidhahda xaruura xaruuraa halkaasaa marka ciidanka u horreeyey ka jabay sayidina cali bacda eh, macrakati sifiin ee isku urursaday halka ayaa magacaas loogu magac darahaya wahum qolyaha xaruuriyada ah, ahlu xarowraa wey xarowraa ahalkeedii weeye in la rafciyo labada radoodii in la godob waa la sheegay laakiin fadxintaa loo badan yahay xarowraa xarawraa la yidhaahdo nisba ilaa qaryatin ay ku kulmeen isku urursadeen qariib min alkuufa kuufa u dhow ayib warkoodu waa intaa intaan aanna ka tegin khawaarijta hawlaheeda asmaadeeda iyo waxaan la halmaala habeenkiina ugu dambeysay darsigaa wadaad igu yidhi waxaan jeclaan laha intaadan ka tegin khawaarijta inaad sheegto waxyaabaha ay goonida ummadda kale yihiin ama ay e, ku soocan yihiin ama isku raaceen khawaarijtu qolyaha loo yaqaana almuakima almuxakima aluulaa la yidhaahdo waa nimankii u horreeyey ciidankii sayidina cali ka tirsanaa kadibna faquuqmay ee khawaarij oo dhanba waagi dambe ay ka farcantay nimanka ayaga ah isku waafaqeen baan idiin sheegay wixii kale khilaaf baa ku jira nimankaasi abulqaasim alkacbi wadaadkii muctasiliga ahaa asagu fii maqaalaatin wuxuu yidhi khawaarijta u horreysay waxay isku waafaqeen sayidina cumaan in la gaalaysiiyo sayidinaa calina la gaalaysiiyo labadii xakamayn labadii garta loo dhiibay hawsha kale xukuma la yidhiho haddee cabdullahi ibnu qays abu muusa alashcari iyo camr bnu caas la gaalaysiiyo waxay kaloo isku waafaqeen asxaabu ljamal asxaabu ljamal ummuna caaisha iyo alxa iyo zubayr iyo saxaabadii caaishay maalinkaa hogaaminaysay wanaag doonka ayaa maslaxada kadibna dagaalka ku qabsaday ritiga caaisha agteeda ayadna way gaalaysiin asxaab uljamal baa loo yaqaanaa fi kutub maqaalaat waxaa kaloo gaalaysiiyaan kullu man radya bitaxkiim nin walboo ku qancay garti iyo eh, xukum dhiibashadii eh, labadii saxaabi abu muusa alashcari iyo camr bnu way tagfiiriyaan waxay kaloo isku raaceen alikfaaru bidunuub dunuubta in wax lagu gaalaysiiyo waxay kaloo isku raaceen wujuub اlkhuruuji calى اlimaam اljaa'ir wujuub اlkhuruuj laa jawaazu waxaynu ka hadlayna maaha waa wujuub اlkhuruuj calى اlimaam اljaa'ir intaasay isku raaceen khawaarijta u horeysay sayidina cuثmaan iyo cali in la gaalaysiiyo asxaabu اljamal la gaalaysiiyo alxakamayn la gaalaysiiyo kullu man radiya bitaxkiim la gaalaysiiyo dunuubta wax lagu gaalaysiiyo nin walboo jaahiran lagu baxa ay waajib tahay bay isku raaceen waa sida u dhigay wadaadka muctasiliga ah niqaaط اtifaaq itifaaq اlkhawaarij abulxasan alashcari fii maqaalaati mujaladka koobaad asagu boqol konton iyo lix wuxuu yidhaahdaa waxay isku raacday khawaarijtii hore intuu wadaadkaas soo sheegay oo dhan ayuu ayuu sheegay laakiin wuxuu ka reebay keliya atakfiiru bidunuub atakfiiru bidunuub ayb abulxasan alashcari suu sheega waa sax laakiin abulqaasim alkacbi wuxuu ka hadlay almuxakimaة اlأulى markuu abulxasan ka reebayo dunuubtan wax lagu gaalaysana wuxuu milicsanayaa khawaarijii dambe madaahibteedii ama almuxakima اlأulى intaa mura maysan ka qabin isagoo abulxasan wuxuu ihahdaa cali iyo cuثmaan oo la gaalaysiiyo asxaabu اljamal xakamaynka man radya bالtaxkiim aw sawaba اxakamayn aw axadahuma ama midkood baa fiican ba yidhaahda ninka yidhaahda mucaawiye iyo raggiisu waa khaldanaayeen iyo camr bnu caasi waxaa saxnaa abu muusa alashcari xataa way gaalaysiiya gaalaysiinayaan si kastaba noqotee marka intaas waa hawliha isku waafaqeen weeye almuxakimatu اlأuulى almuxakimatu اlأuulى khawaarijta intooda kale labaatan firqiya ka badan bay tagaane laakiin waxaa u asala afar kooxood azaariqa nimanka la yidhahdo soo socda iyo ibaadiyo iyo sufriyo iyo najadaad aw najdiya waxaa tiradaba afartaasaa asal waa wixii kale waa furuuc ka baxay asufriya alazariqa annajadaad alibaadiya afartaasoo usuul khawaarijkii dambe ah ama almuxakima aluulaa nimankaa horaa muxakiman la yidhaahdaa ayb nimankaa warkooda halkaas ayuu ku dhagan yahay kuwan dambe waxay ku dareen khawaarijta intooda kale in dadka lagu gaalaysiiyo dunuubta iyo macaasida kulligood waa isku raaceen qolyaha najadaadka la yidhaahdo ya waxay leeyihiin annaga kooxda iyada iyo wixii nugu muctaqade nugu madhab ah hadday macaasi ku dhacaan la gaalaysiin maayay dheh laakiin qolyaha mukhaalifiinta ee naga soo horjeeda islaamka kale haday ah, hadday macaasi ku dhacaan waaba gaalo horaanba gaalay ahaan bay kuleeyihiin laakiin annagu kooxdayadu waxay dhaheen la gaalaysiin maayo warkaasay leeyihiin mar waxay yidhaahdaan dembigu haddii xad ilaahay ka ratibay ama waciid khaasa ku yimid waxba lagu gaalaysiin maayo dunuubta kale een waciid khaasana ku imanin xadna aan lahayn baa lagu gaaloobi intoodo damba way iskhilaafaan laakiin kuwoodii hore kuwaas kuwa aan soo waa khawaarijun binnas kuwan dambena waa khawaarijun bilijtihaad waa inaga soo marray kuwa hore dunuubtooda u badan la sheego waa intaas saxaabo la takfiiriyo oon kulligood ahayn xakamaynkii ciddi ku raadli noqoshda idan kuwaa way kuway salafku isku khilaafeen magaalaha mise waa muslimiin ama jumhuuru salaf ay ku tageen inay fusaaq muslimiina yihiin maxaa yeelay dembi oo hadda lagu takfiiriyo oy gaalnimo ku mutaan aada ooma caddo tabdiicin iyo tafsiiqin iyo idadaro kale oy galeen ha lagu dhibo ama ha lagu ciaabo ama ha lagu laayo laakiin hadda wax lagu gaalaysiiyo cad hadday saxaabado dhan gaalaysiin lagama shikeen gaalnimadkooda laakiin dawaaif min asaxaaba ay takfiirinayaan min asaxaaba ayay idan waxaad dhihi kartaa uun mukadibiin weeyo sayidina cali iyo cumaan iyo alxa iyo caaisho iyo zubayr oo saxaabadii janna loogu bashaareeyey qur-aankuna iimaan oga marhaati kacay nabiguna ka marhaati kacay ayay gaalnimo ku xukumeen waana takdiib lishaaric taa waxay u baahan inaad tidhaahda haddaba ma ogaayeen naskaas hawshaan ma fahmeen xadiidku ma soo gaadhay reebaadiye wada madax adagoo reemiyo jahalay u badnaayeen aayadda ma fahmeen ninkaada cudurdaar qabay iyo hawlahaas waxaad ku tagfiirisa meesha kuma caddo iqaamat اlxuji hawlihii raggiinii kasii dayn jiray khawaarijtaa hore wax lagu takfiiriyey ma caddo ama sababkay ku dhaceen baan gaalnimo ku caddayn ama sababku waa gaalnime waxay leeyihiin mawaanic iyo cudurdaaro lagaga sarfiyo gaalaysiinta marka ha la yaabin salafka badankood ku yidhi khawaarij la takfiirin maayo waxay ka hadlahayaan almuxakimaة اlأuulى amaa kuwan kale gaalnimo waaweyn bayba ku jiraan kooda u yarbaa wuxuu qabaa wixii muctazile ay qabtay khalq اqur'aan nafyu اlqadar kuwana xuduud bayba inkirhayaan xad الrajmi bay inkiri oo xad asaariq bay inkiri oo xadu shaarib اlkhamri bay inkiri marka kuwan dambe usuushooda ah dunuub lagu takfiriyo cadcad baa talo weliba qawaaic bal daruuriyaad baa yaala mararka qaarkood ama almuxakima اluulaa warkoodu multabis buu ahaa imaa in saabibka kufriga uusan cadayn wa imaa inuu cad yahay oo cudurdaaro ay jiraan cudurdaaro ay jiraan saasaa khataabi iyo jamaaca usoo guuriyeen salafku waxay isku waafaqeen inaysan gaalo ahayn buur laakiin itifaaqaasi wanaga soo nidhi waxba kama jiraan irahaas marka waa uun kuu sheegay waxay khawaarij isku raacday waa intaa wixii kale dawaaif iyo firaq kala tegay wey walazaariqatu baa asmaadooda ka mid ah wahum azaariqadu waa asxaabu naafic bni اlasraq weeye qolyahaas waana ninka u horeeyey ee khawaarij kala jabiye wey khawaarijda isku duuban oo wada socota ninkii khilaafka ka dhex abuuray wey khawaarij intooda kale waxay ku socdeen calىa ra'yi almuxakima اlأuulى asagu marka naafic bn asraq ayaa khilaafka bilaabay wa qowluhum asaariqo warkoodu akhbatu laqaawiili aqwaasha midka u liita u xun weeye wa abcaduha aw abcadiha midka ogu fog weeye min alslaami wasunna sunnada iyo islaamka midka oga fog ama ogu foge ka dheer weeye ee baal maray khilaafkoodu wuxuu bilowday xilligii khilaafadii cabdullahi bni zubayr wuxuuna gabagaboobay dabayaaqadii imaaradii cabdilmalik daa'ifa daaifo khawaarij ah oo muslimiinta ooga daran ma soo marin waa daaifadii ogu xoog badnayd una adkayd wey muslimiinta way naafiye ciidan dhan oo loogu talagalay in gaal lagula dagaalamo ayaa keligood rigli looga dhigay sad lix gaashaan dhig bay jabiyeen lix gaashaandhig bay jabiyeen cabdullahi bin zubayr keligii saddexii si gaashaandhig oo u talagalay inay wax kala gaabiyaan iyo intay ku duuleen bay dhulka la simeen mid walba ay soo cadhsadeen ciidankiisina ay eber ka dhigeen waagii dambe wadaad la odhan jiray muhallab ibn abi sufrat alasdi oo ahaa min ashjac innaas geesinimo iyo cawada rabbi geliyey maamulka dagaala aad moodaba in lagu ilhaamiyey oo khuraasaan joogay sijistaan cafwan joogay bakistan iyo afghanistan jabigu soo noqo basre imow ciraaq bayba nimanka la wareegeen ninkaasaa wuxuu doortay basre iyo ciraaq ka diyaarsaday toban oo askari oo xulka muslimiinta ah u badan iyo culumo garanaya waxay ku dagaalamayaan ee caamadu markuu ninku baasha adkeey soo iska cararahayaa toban markuu diyaarsadaybu wuxuu hi marka toban baan u baahan lakin waxaan ka keensanaya qoyskaan ka dhashay qabiiladu ka dhasho reer wuxuu ka soo martay madhay toban kale labaatan kun oo askari buu asagoo amiir u noqday markaasuu dagaal bilaabay oo ka saaray basro basra waagi dambe waxaa loo bixiyey basratu muhallab basradii muhallab lahaa iyadoo faraha laga qaado kharij looga baxay oo loo daayay ba asagoo ka saaray isagaa xoreeyey ciraaqoo dhan buu ka saaray waagi dambe wuxuu ku shubay eeraan hawaasin kirmaan buu geeyey meesha hadda wadaadku uu ka soo jeedo xar ayuu geeyey asagoo saa oo la dagaalamaya yaa sayidina cabdulahi bin zubayr geeriyooday oo la dilay dowladdiisi duntay ree bani umiya u shaqaaday ree bani waxay ku qasab inay u daayaan muhalla way dhaheen hadii laga qaado khawaarij baa inaa qabsan bixilka ninkan ha loo daayo sagaal iyo toban sano la dagaalamayay sagaal iyo toban sano oo xidhiidh ah ayuu muhallab iyo labaatankii sokon oo waagi dambe gaadhay boqol kun oo askari la gaadhsiiyey inkatamar kale loo waayay nabaa adduunka o dhan ba ay ka soo daadan hayaan wahum min kulli xadabin yansiluun mana waabtaan hadday cararaana way gaaloobi oo inku baabi'in marka saa darteed ibraahim anakci wuxuu la fitnat اlazaariqa khawaarijka lama sheegen la fiirso wuxuu hi la fitnat اlazaariqa ana min fitnaة اأزاriق أkhwaف alaya almurjiaةi cafwan laana أkhwaف min almurjiati wuxuu ihi almurjiaةu أshad cafwan calى اإslaami min aزaariq yaana khaldin riwaayada almurjiaةu أshad calى أhli الإslaami min الأزaariqa zaariq muxuu magacaabahaya waa nimankii khawaarij u daraa wey khawaarijta kale niman xataa guryaha iska jooga oo ummadda wax la cuno hoosta kaa tagfirin bay ahaayeen qaybo ka mida oo qacda la yidhaahdo nimankan ayagu waxaa wey waa nimanka ummadda kala gaabshay azaariqalya ninkaasaa bilaabay naafic bn asraq ninkii ibn cabaas su badan ku dhibay weeyo saa darteed alimaam cabdilqaahir cabdilqaahir eh, ibnu طaahir atamimi albaqdaadi kitaabkiisa alfarqu bayn alfirq wuxuu yidhi walam yakun lilkhawaariji qatu firqatun akharu cadada walaa ashadda minhum shawka khawaarij oo ba kuma jiri buu niman ka badan ama ka dagaal culus nimankan azaariqada ah in umada kala gaabshay wey waagi dambe xaj ayaa la yidhaahdo hawsha wax ka qaba wuxuu yidhi anu baashan tabaroma haye ninka u xil saaraa weligeedba ha loo daayo xajaaj marka ninka ciidan u diro oo wada mooyeen muhallabaa waagi dambe nimankaa baabiye azariq lugta waxay la baxeen fii aakhiri khilaafati aw imaarati cabdilman murwan markuu gaashaandhigga ahaa ninkii la odhan jiray xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ninkaasaa marka waagi dambe baabi'iyey bitankay marka la yimaadeen ummadda ay ku khilaafeen waa waxyaaba badane aan dhammayno muxuu ku yidhi ku yidhi waa abcaduha min alislaami wasunna sababku waxaa weeye waxay qabeen xataa ninka khaarija iyagu fikirka ah een bixin een haajirin ee meeshay joogaan aan tegin gaalba agtooda ka aha waxay qabeen meelaha ay saldhigga milatari ku leeyihiin ninka ogu yimaada ee yidhaahda anugu idinkaan ahayoo khawaarij baan ah oo isku caqiidaan nahay waxay dhihi jireen ma sidaas ha waa lagu imtixaanaya kaalay maxaabiista muslimiintaay hayaan nin ka mid ay u dhiibi hayaan ninkan dil haddaad khaarijtay kuleeyihin marunbaa seegi maha ma soo jeeto haa ma nin fiican baa tahay oo ahlu tawxiid ahaa iska qaba wadaadkan sunniga ama salafiga ama muxadidka faqiihan ee basada weyn ee dagaalkii waagi aan ku qabanay usarada ilahay ogu dhowow dilkiisa dad ilaahay ugu dhowaan weyda dilkiisa ninkan asaga ah, aday ku dilahaya waay dhi munaafiq baa tahay aday kaa bilaabahaya wadaadkiina maxaabiistay ku celinayaan nin walboo qasada ilaa mucaskaraatihim waxay u dhiibahayaan maxbuus maxbuuska maxay rabaan inaad disho haddaad khaariji fiican tahay haddii kale munaafiq baa tahay annaga afkana tusahaya gaalnimona uurka ka qarsanhaya kadibna aday ku dili wadaadkii maxbuuska ana xabsigay ku celinhayaan waxay qabeen muslimiinta ka soo horjeeda haweenkoodii carruurtooda in la laayahan lagu dhawaado iska daa ragga birmagaydayday laynhayaan haweenay umuladoox iyo saqiir gowrac bay yaqaanaan waxay qabeen adfaasha iyo carruurta muslimiinta ayaga mayn dad kaleanu ka hadlaynaa carruurtaa in la laayo ma kastaa lagu dilana aakhra naar ku waarahayaan ahlu naar mukhalladuuna fi naar aطfaal muslimiin fitankooda aafadooda waxaa ka mid ahaa inay qabeen xadurajm inay inkireen oo ruux muslim oo muxsan ruuxii qadfa nin nin rag lab baan ka hadlayna qadfu almuxsan aلdakar inaan xadulqadfi laga oofinaynin waxay inkireen oay dhaheen xadu sariqa nisaabba ma laha wax walba intuu doona haleekad hadaad xaddo ha yaraad ha badaado gacantaa lagu goy agee lagaa goyn garabka halkaa garabka lagaa goyn war halkan laska gooya laska oga maya bartaas qur-aanku wsaariqu wsaariqatu faqطacu aydiyahuma soolama dhin aydiyahuma waatay dheheen halkaa lagaa jaro bangad baa lasoo halkaasa lagaa siibahaya wa rubcu dinaar baa laisku ogaay maya qalin haddaad qaaddo garabkaa ku maqan qalin aafaday nimanku la ummadda waa baaba'sheen kufriyaadkana waa la yimaadeen xad rajmi ninkin kale cinda sl sal waa kaafir bilahi اcaim kulligoodna waxay soo guriyey ijmaac idan ma aha marka azaariqo laskuma khilaafsana gaalnimadooda maxaa yeelay khuruujum cala muslimiin ku gaaloobi mahayaan laakiin maxay ku gaaloobahayaan kufriyaadkan kale marka lagu yahay khawaarijtu waxaa lasku khilaafay magaala waxaa laga hadlayaa bimujaradi khuruujihim cala اlmuslimiin bimujaradi khuruujihim calى dowlaة اlislaam taasaa laga hadlay mooye ninka kufri la yimaada kufrigaasuu ku gaaloobi saa darteed buu yihi baqdaadi waakfarahum اlummatu fi hadihi اlbidac alati axdatuuha bacda kufrihim aladi shaarakuu fiihi اlmuxakimaة اlأulى fabaauu bikufrin calىa kufrin bu ummadoo isku raacday buu i in la gaalaysiye azaariqo maxaa lagu gaalaysiin inay dhahaan adfaasha muslimiinta naarku waari waa kufri macluum min adiin bidaruura inay xaddu rajmi inkiraan waa kufri macluum min adiini bidaruura kufriyaadkaas oo dhan baa lagu gaalaysiin wa akfarahum اlumma marka weligin ha ku khaldamina markaad maqashaan wadaadkule khawaarij baa laisku khilaafay gaalaynti gaalnimadooda iyo maya ama culammada badankood ma gaalaysiin waxaa laga hadlayaa nin uun yidhi dulmi baan bedelhayaa oo dowladdii ka hor yimid oo dagaal sameeyey bacdulmuslimiina takfiriya laga hadlahaya laakiin lagama hadlaayo gaalnimo nin gacmaha ku wata xaggana khaariji baan ayle taasuu eedi midaasuu eedahaya nimankaa niman dhib badan wey waxaa ka mida wa min asmaa'im waxaa ka mid a hadalka wa akfarhum اlummatu wuxuu ku yidhahda baqdaadi kitabkiisa alfarqu bayn اlfirq safxada sideetan iyo afraad wاnajdiyatu baa ka mid a asmaadooda annajdiya waxayna ka eh, inshiqaaqeen oy ka eh, faquuqmeen eh, azaariqada azaariqaday ka faquuqmeen whm aصxaabu najd bn caamir alxaruuri isaguna najd bn caamir alxanafi reer bani xaniifu ahaa khawaarijta badankoodba reer bani xanafi ahaayeen waxaa asaasay balaayada nimanka ayaga dalaaladoodkooda waxaa ka mid a iyaguna ummadda ay ku khilaafeen isqaatu xad اlkhamr waxaa ka mid a ninkii sakiire iyo la yimaada intay doonaan ha la ekaateen hadduu sakiira ku madax adeego waman asara calىa sakiiratin fahuwa kaafiru mushrik kabiire ninka ku dhaca xaggana aan ku madax adaygin gaal ma ay dheheen goorma waa markuu annaga naga tirsan yah oo najdiy uu najdiye yahay ama najdaad u yahay bay taagan yihiin kufriyaad badan bay qabaan ayib waxaa ka mid a waxyaabaha ay bidacda la yimaad inay dheheen muslimiintu iimaanba uma baahno kitaabka qur-aanka ha laysku dhaqo shareecada ha la cabo wax maamul ah wax dowlad midna looma baahno innaga nin walba xaqa lagu leha iska bixiyo adugu xaq lagu leha iska bixi tanaasucan dhexeena samayn imaam looma baano quraysh iska badaaya xataa calaamatun min quraysh laa imaam baan loo baa laa min quraysh walaa min hayri baayo badan bay qabaan iyo kufriyaad fara ayay leeyihiin ayaguna waxay ka soo baxeen yamaamay ka soo baxeen xilligii uu dhintay yaziid mucaawiya dabadeed bayna soo baxeen niman dhib badan bay ahaayeen laakiin azaariqa ka dhib badnayd kufriyaad badan bay qabaan abaadiya kamida wa min asmaa'ihim alabaadiyatu abaadiyaduna waa hum asxaabu cabdilahi bni abaad weeyaan التmimi isaguna waa فirقa min الkhawaariج waxayna zamankii reer bani umayana soo baxeen ayaguna ilaa aminkana firqooyinka khawaarij ka nool weeye abaadiyadu ilaa aminkan way nooshay dowladdan weyna tiradaan cumaan u taqaanaan caasimadooda masqad sudan qaabuus sooma garanaysaa nimankaasi khawaarij bay ahaayeen alabaadiya aw اlibaadiya say hadda u socdeen u socdeen waxay isu bedeleen suufiya isu bedeleen waa mushrikiin qabuuriyiin ah oo jaylaaniyiin ah iyo way ka tageen khawaarijnimadkii ayib way isbedeleen xilliga aima dacwa najdiya ay joogeen bayna isbedeleen aada cabd ninka ibnu samxaan baana aad oga hadlay aada oga hadlay waxyaabahay khawaarijta kaga duwan yihiin waxaa ka mid a ah, ninkii kabiira min alkabaa'ira ku dhaca waxay leeyihiin kafara kufra nicmatin laa kufra milla ninka kabiira meel kabaa'iro ku dhaca wuu gaaloobay gaalnimo aan ahayn tii diinta looga bixi lahaa laakiin maxay tahay ilaahay baad abaalkiisi meel kaga dhacday in abaal lahayn oo ballan furow ah ayaa tay ku leeyihiin waxay isku raaceen dhowr masalo abaadiyi oo ka dhexaysa alqowlu biimaamati cabdullahi bni abaad atamiimi ibaadiy o dhan isku raacsan yihiin ninkaa inuu imaam yahay wadaadka iyaga asaasay waxay kaloo isku waafaqeen dadka ayaga ka soo horjeeda inaysan muminiinna ahayn mushrikiinna ahayn dadka naga soo horjeeday dheheen mushrikiinna ma aha muminiinna ma aha oo maxay yihiin waa gaalay dheheen walaakinahum kufaar ma muslimiin ba maya ma muminiin baa maya haddaba ma mushrikiin baa maya maxay yihiin kufaar wey laakiin waxay dheheen waa laga guursan oo gawracoodaa la cuni oo waa la dhaxli makhraatigoodana waa la qaban marhaatigoodana waa la qaban ba naga soo horjeeda midda kale waxay yidhaahdeen in lala dagaalama babanano hoos loo dilo la ikhtiyaal sination lama ogola dadka naga soo horjeeda dagaal la iclaamiyo oo xujada lagu qumo ayaynu baabi'inaynaa markaynu baabi'inon xoolahoodii haniimaysanno hubka keliyaan haniimaysan karaabay dheheen lacagaha iyo dharka iyo dahabka lama qaadi karo laakiin wii saanad malatari ah haniimo wey waa niman xoogo ka la waa aragtaan way kala dhifan yihiin nimankii khawaarijta ah ee musiibada ah azaariqi iyo najadaad iyo nimanka dabacsan wey walidaalika yay bini aadamka la noolaadeen muddo dheer ay jireen waagdan waxay isu bedeleenba mushrikiin wataniyiin oo quburiyiin ay isu bedeleen inahaas ayaa iyagu ka mid a usuusha ay khawaarijta kale ay kala duwan yihiin marka waagi damb waxay ku beenabuuran jireen wadaadkii jaabir bnu zayd abushactaan taabiciga qiimaha badnaa yay dhaheen wadaadkaasa hoosta nooga fatwooda waxaan annagu aan wadno ninkaasaa imaam noo ah waagii la weydiiyey inii bariiun minhum wahum buraau minii bu beenaalayaal wey tuuga ah. markooba khawaarij been sheegoo beenta banaysan nimanka kuwa khawaarij ma aha dadka layntooda um, waa ciyaal suuqmay kuwan mooyee nimankii diinta baailka wax ku jiray ee ku nafbaxaaya ee zuhaada cubaada ah ahaba kuwan waa niman doonaya dadka inay dhacaan xoogowna siyaasadeen waa mooryaan waa mooryaanta khawaarijta kuwan afar kooxood bay u kala jabaan xafsiyo iyo xaariiyo iyo yaziidiyo iyo asxaabu aacatun laa yuraad lah laa yuraad اllahu biha waa afartaa kooxood alxafsiyatu wاlxaariiyatu wاlyaziidiya nimanka yaziidiyada la odhan jiray ee waadhow soo maqli maysaan ciraaq meelahan wadaad intay weerar ku qaadeen gaaladho usoo gurmatay ayagii weeye oo fasahaaday yasiidiyadu waa aaifa min alkhawaarij bay hor ahaaye wayna insilaakheen markay insilaakheen waxay la yimaay dhaheen shareecada nebi maxamed waa mansuuko nabi carbeed baa adduunka soo maray mid cajami baa iman arwaaxdu way tanaasukdaa aw xasan markuu dhinto naftiisa ruux kaley geli aw xasan kalaa meesha fadhiya gaa markuu dhinto mid kaley sii geli ku kalaa fadhiya nabiyullaahi aadam naftiisa kolba ruux bay sii gashaa nebi maxamed tiisi inayda dhex fadhidaa laga yaaba bay oo rag kamida ah ay ku jirto balaayadaasay aaminsan yihiin oo nimankan waa gaalo cadcad saa darteed cabdilqaahir abaqdadi wuxuu ku daray dawaa'ifta yaziidiyu oo min alibaadiya wuxuu ku daray dawaa'ifta islaamka ku maxaadsata ummadduna isku raacday inay gaalo tahay ayb kooxda afraad waxaa la yidhahdaa asxaabu طaacatun laa yuraad اllahu biha waa magac kooxood way la soco hadda ma aha nas la sheegayo ayb wuxuu sheekhu u gudbay oo yidhi wasufriyatu baa ka mid ah asufriya ka ah. wahum asxaabu daawud bnu nucmaan daawud nucmaan kooxdiisi weeye xiina qiila lahu markii lagu yidhi inaka sifru min alcilmi cilmigaad eber ka tahay marka la ku dhagay min asifri eber baa laga keenay waxay wadaadu laakiin u badan yihiin min alsfiraari niman cibaado badan oo soo jeed badan bay ah midabkooda isbedelay ruuxa cas markuu habeenkii usan seexanin oo jeedkiisu u bato midabkiisibaa jaalu noqonaya marka ama waxay u ekaayeen la yidhaahdo ayagaaba waxay ahaayeen hunuudii ka timid bariga eshiya ka timid bay ahaayeenoo aan carab ku midab ahayn imaa min alsfiraar wa imaa min sifr اlcilmi cilmi in eber laga yahay labada waa la sheegaa laba mulaaxadada kale ay raacda waxaa weeye wadaadkan daawud ibn nucmaana yuu sheekhu u tiiriyey inuu yahay muasiskii asufriya min alkhawaarij asufriya min alkhawaarij laakiin kutub اlmaqaalaat shahrastani cabdilqaahir ibn طaahir atamimi ashcari kulligood waxay u tiiriyaan ziyaad ibn asfar ninka asaasay waa ziyaad ibn اlasfar marka asufriya waa nisba ila bn اlasfar ama waa صفر من العلم أو من الإصفراar intba waa la sheega lakiin muasisku زiyaad min اأصفr inuu yahay ayaa loo badan yahay sufriya qowlkoodu waa ka qowl الأزاriقة في الجumلة aزاariqada aad soo marteen bay ku caqiidan yihiin hal masaa'ل dhowray ku khilaafeen oo muhiima waxaa ka mida oy aزaariqa kaga go-een waxay dhaheen caruurtan ayaan la laynin haweenkan ayaan la layn mukhaalifiinta naga soo horjeeda caruurtooda iyo dumarkoodu yaan la laynin ayib naarna ayaan lagu waarinin caruurta masaailkaasay ku khilaafeen kaga soo horjeedaan ayib waxyaabay ku diideen oo kale waxaa oo ay qabaan asxaabu dunuub asxaabu dunuubna waxay dhaheen waa mushrikuun mushrikuun meesha qolyihii hore ibadi ay soo lahaayeen waa kaafiruune ma aha mushrikiin ay soo lahaayeen waxaa ka waa min dawaaifihim waxaa ka mid a albayhasiyatu wاlkhaazimiyatu bayhasiyadu ayadna waa daa'if min alkhawaarij waa nisba ilaa abi bayhas aw bayhis nin la odhan jiray oo magaciisana haydam ibnu jaabir la yidhaahdo haydam ibnu jaabir oo reer beni sacad ahaa ninkaasaa loo tiiriyaa bayhasiyadu ibnu xasm isagu wuxuu ka dhigaa طaa'ifa min الsufriya ee ma aha bu طaa'ifa mustaqila abu maxamed alxandalina daaifa madax banaan buu ka dhigay waxyaabahay qabaanee khatarta waxaa ka a waxay yidhaahdeen ruuxna iimaankiisu asixi maayo ilaa uu garto xataa yaclama jamiica axkaami shariica shariicada waajibaadkeeda iyo muxaramaadkeedoo dhan ilaa uu meel dhigo iimaankiisu ma asaxaya dheh ninkii ku dhaca waxay dhaheen gaalnimo ku xukumi mayno ilaa waaliga iyo qaadiga loo geeyo marka qaadiga waaye loo geeye kadib ayaa hawshiisu gaalnimo iyo iimaankiisu kala caddaanaya waxay qabeen idaa kafara alimaamu kafarat araciya dawladdu hadday gaalowdo maamulka talisku uu gaalnimo ku dhaco shacabkao dhan baa gaaloobi bay qabaan odaygii beesha maamulahayey ayaa kufri ku dhacay raciyaddana waa gaalo yidhaahdeen akhnasiyada iyo bayhasiyada hawlaha qaba waa niman dhib badan kufriyaadkii khawaarij kale ay qabtoo dhanna waa la qabaan wlmaymuuniyatu baa ka mid a ah. maymuuniyadu waa nisba ilaa maam ibnu khaalid albalkhi wadaadka asaasay maymuun ibnu khaalid albalkhi ayaa yaa loo tiriyaa waxay ku baab yihiin xagga qadarka khawaarij mxua ah, muctasilay ku baab yihiin muctasile waxay qabtay la qabaan xagga qadarka iyo istiaacada gaalnimada weyn ay ku dhaceen ee lagu gaalaysiiyey waxaa ka mid a waxay dhaheen waxaa bannaan gabdhahaada gabdheheed inaad guursato gabadhaada gabdheheed oad guursan kartaa ku dheheen gabadhaad awogu u tahay ee gabadhaada u dhashay waad guursan kartaa bay dheheen ciyaadan billaah nebiyullaahi maxamed bay ku leeyihin matalan faadimo carruurtay dhashay gabdhahay dhasha wuu aroosi karaa oo adugu ilmaha dhashay ilmuhu sii dhalay dumarka ay sii dhaleen waad aroosi kartaa walaalaha caruurtay dhaleen gabdhahay sii dhalna waad guursan kartaa bay ku dheheen waxaasoo dhan waxay dhaheen suuratu yuusuf qur-aankaba kama tirsano suurad cishqi iyo hawla ka hadlaysaba weeye iyo hawlahaasi qur-aanba maahay dheen waa qiso kale gaalnimadooday ka mid tahay kuwan miyaa laisku khilaafay gaalnimadooda khawaarij baa laisku khilaafay maqli kuwan ma wax laga hadlay waxaa laga hadlaya nimankii horeed soo maqrteen oo muslimiin la takfiiriye iyo dad la laayaba mooyeen hawlo kale aan ku dhicin marka suuratu yuusuf la inkaro min alqur'aan ma aha yaa gaalnimo ah u tahay baad guursanood aroosi oo la banaysto ayaa gaalnimo ah nimanka maymuuniyadu saa wuxuu ku daray bakhdaadi dawaa'ifta islaamka sheegta xaggana gaalada ah wlkhaasimiyatu xaasimiyana waa la yidhaahdaa wa atbaacu xaazim bnu cali xaazim bnu cali nin la yidhaahday raaceen oy daba taagan nimankaasi ayagu xagga qadarkii istiaacada iyo mashii'ada waxay la qowl yihiin ashaacirada qowluhum fi اlqadari wاlmashii'ati wاlistiطaacati si guud ahlu sunnah o dhan bay la socdaan laakiin si gaar ahaaneed waxay tafsiirka ku waafaqahayaan ashaaciro bay ku waafaqahayaan waa nimankii xaasimiyada ahaa xagga wilaayada masalaة اlwilaaya wاlcadaawa waxay la mid yihiin ashcariyu oo bidcooda waxaa ka mid a khawaarijka ku khilaafeen waxay dhaheen alcadaawaةu wاlwilaayaةu waa صifaة min صifaat اllahi tacaala ciyaada biاllah o ilaahay wuxuu weli ka dhigan bay dhaheen ruux walba uu og yahay inuu aakhir weli noqon doono islaami doono wuxuu ilaahay la coloobi ruux walba uu og yahay inuu aakhir uu gaal noqon doono wilaayada iyo cadaawadu waxaa laga eegi bay dhaheen cinda allah khaatimadaada xusn khaatima wasuul khaatima abubakar iyo cumar iyo saxaabadii kufriga ee gaalnimada soo martay intaysan islaamin waagay gaalada ahaayeen ilahay wuu jeclaa bay leeyihiin oo muxuu jecel yahay wuxuu og yahay inay islaami doonaan inay islaami doonaan kuwa muslimiintae hadda islaamkii wanaagga ku jira ee ilaahay ogyahay aakhir inay gaaloobi doonaan hadduu ilahay necab yahay siduu abujahal iyo ibliis u nacbiy u necab yahay kuleeyihi hadda adoo soomahayo oo salaadahayo oo halgamhayo oo wax walboo khayra qur-aanka daldalahayo oo aan shilin shilin ku daraynin awliya ilahay in dhahas daba dhigahaya waxay kuleeyihin waxaa tahay cadow ilaahay baad hadda tahay kuleeyihi oo maxaa jira soddon sano kadib baad gaaloobi doonta ilahna waa ogyahay kuleeyihi warka ad fahanteen baan u malay sidaa ashaacira qabta masalaة اlmuwaafaat baana loo yaqaanaa masalaة اlmuwaafaat maa yuwaafi اlcabd اllaha subxaanaه wa tacaala fi aakhiri xayaatihi ayib sidaasay marka ay yidhahdeen marka waxaa leeya bidcadiina aan kula garanne ilaahay adduunka ruuxa hadduu kula dhaqmo wuxuu og yahay inuu noqon doono طalxa iyo zubayr iyo cali iyo cuثmaan iyo saxaabadaas ilaahay baa iyagoo noolnol yii laqad radia allaahu can اlmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima maa fii quluubihim idinkuna waa tagfiirisaan warkiinni meelgeeya xaasimiyo ilaahay wuxuu og yahay inay iimaan ku dhiman hayaan calaa asaasi daalikuuna binaan calaa bidcatihim mooye hadala soco yuu rabbi kaga raali noqday kana yidhi laqad radia allaahu ilaahay wuxuu og yahay inuu gaalnimo ku dhiman oo u gaaloobi si aad idinku qabtaan miyuu ka raali noqon lahaa iyada baa ka hor timid bidcaduu dejistay baa yaa gowracaysa oo ka hor imanaysa nimankaa niman aafaa weeye wuxuu ihi sheekhu kullu haaulaa inta aanu soo sheegno o dhan bu ku ihi waa khawaariju kuwa xaqa ka baxay wey fusaaqun daacadda daacadda ilaahay ka baxay mukhaalifuuna lisunati sunnada garab maray khaarijuuna ka baxay min almillati ka baxay soo ma jeedaan khaarijuuna min almilla abu xarb abu maxamed xabn ismaaciil kirmaani wuu takfiirinaya khawaarijta uu soo sheego dhan wuxuuna ka soo gurinaya takfiirkaasi asalaf saalix min ladun asaxaaba ilaa yowmihi uu noolaa wadaadka xarbi ah marka ahlu bidcatin ahlu bidca weeye wadalaalatin iyo baadi wahum lusuusun waa tuug buuri quaacun ah qad carafnaahum bidaalika saasaan ku aragnay bu wadooyinku may fadhiyaano inay gowracaan maxaad aaminsantahay imtixaan surka goo idan wuxuu ka hadlahayaa bidacdii kufriga ahayd nimankii qabay buu takfiirinaya kuwuu sayidina cali la yidhi magaala min alkufri faru kama hadlaayo maxay yihiin waa qawmun baqow aw qawmun waxaa weeye asaabatum fitnatum facamuu wasamuu ayb ikhwaanuna baqow calayna weliba khawaarij muusan dhin sayidina cali kamana sugno wuxuuhi waa qoom fidna ku dhacda kadibna aafoobay khawaarij marka warkeedu waa sida wixii bidca kufriya ku dhaca waa gaal khawaarijnimada in khuruujkaani asaga u taallaa ninkaan bidca kufriga ku dhicinna waxaa weeye bidcadaas kale ee fisqiga iyo macsiyada uu ku galay baa lagu xukumhaya wshucuubiyatu wa min asmaai ahli bidc waxaa ka mid a ah ashucuubiya shucuubiya waynu soo marray wahm asxaabu bidcatin wa dalaalah bidco iyo baadanimo niman lagu ogyahay weeye wahum yaquuluuna wahum qowmun yaquuluun waa qolyo yidhaahda ina alcaraba carabtu iyo walmawaali addoommadu cindanaa waaxidu carab iyo addoommahay xoreeyeen waa isku mid laa yarawna uma arkaan lilcarabi xaqan wax abaal ah walaa yacrifuuna u garan mahayaan lahum lilcarabi fadlan dheeraad iyo qiime walaa yuxibuunahum ma jeclaanayaan bal yubqiduuna alcarab carabtay necab yihiin wayudmiruuna waxay u qarin hayaan ama qalbiga ugu hayaan lahum lilcarabi اlhila xiqdi iyo wاlxasada xasad iyo wlbukdata nacayb fii quluubihim wa haadaa warkan asagaana qowl qabiixun weeye carab dadka waa ka saraysaa ilaahay baana ambiyada nabi maxamed ka doortay ayib qowlun qabiixun qowl xun weeye ibtadacahu waxaa bilowday oo keenay rajulu min ahli ciraaq nin reer ciraaq ah wataabacahu waxaa ku raacay nafarun yasiirun koox yar faqutila calayhi waa lagu dilay ninka waxaa un loo malaynaya ismaaciil bnu yasaar nin la yidhaahdo ninka bilaabay shucuubiyada waa inagu soo sheegnay khilaafad imaaradii reer bani umayey bilaabatay waxayna caan baxday dowladdii reer bani cabaas ismaaciil bnu yasaar annasaa-i nin la yidhaahdo ayaa mar ni ragga u horreeya baasha iclaansaday ah waana lagu dilay ninka hawsha iyada ayb sheekhu wuxuu ihi wa min aqaabi ahlilbidac ahlulbidaca ceebo asmaadooda waxaa ka mid a ah asxaabu ra'y qolyihii ra'yiga iyo waxay ila tahay wahum mubtadacatu waa niman bidca la yimid dulaalun baade oo dhunsan acdaau sunna sunnada nebi maxamed colkeedii ah iyo walahari ariiqii saxaabada iyo muslimiinta yarawna waxay qabaan addiina ra'yan diintay waxay leeyihiin ra'yigaa laga qaada aafo weye yarawna diina ra'yan wa qiyaasan wastixsaana alra'yu lmukhtalafu bayna ahli اlislaam ra'yiga laisku khilaafay bayna ahli اlqibla ra'yi laisku raacay iyo midaan laisku raacin baa jire ka laysku raacay wa huwa alxukmu fi اdiini bigayri daliili muctabar alra'yi uu hadda ka hadlaya sheekhu uu eedaynayo asxaabu ra'yi abi xaniifiya tolkiina uu ku caayahayo waxaa weeye waa alxukmu fi اdiin diinta inaad xugun iyo fatwo ka gaadho masaa'ilka diineed bigayri daliili muctabar walaakin bima yaraahu اlmufti muftigu wuxuu asaga u arko inuu yahay axwaa wa acdala fi اtaxriimi wاtaxliili wاliijaab ila akhirihi waa in wixii adiga kula quman aad fatwooto diinna ummadda aad oga dhigto adoon daliil quman aan cuskanaynin laakiin wixii adig markaa kula qumane kula fiican aad fatwoonayso kaasaa ra'yigu ujeedaa ama alqiyaas qiyaaska lasl mid waa mutafaq midna waa mukhtalafe waxaa weeye waa icaau maa laa nasa fiihi walaa ijmac icaau maa laa nasa fiihi walaa ijmaac mitla xukmi اlmansuusi bimujaradi ishtiraakihimaa fii sifati min asifaat waa in shayga xukumkiisa la caddeeyey mid laga aamusay aad la xukum ka dhigto ood xukumka wadaajiso adoo leh kanaan la cadaynin xukumkiisa iyo ka la caddeeyey waxay wadaagaan tilmaan iyo sifa min asifaat hay baa ilah yidhi waa xaaraam rasuulkiisii baa yidhi waa waajib mid kale kale waxaad leedahay kan shayganna aayaddu ma sheegin xadiidkuna ma sheegin laakiin wuxuu la mid yahay kii sheeganaabuu la xugum yahay oo maxaa waa isku tilmaan way isla cad ama way isla madow yihiin way isla kakan yihiin idan waa maxay waa icaau maa la nasa fiihi walaa ijmaac mila xukmi اlmansuus inaad siisa mil xukm mansuusi lishtiraakihimaa fii sifati min asifaat kaawey kale isku haya amaa qiyaaskii kale muran kama taagan ama istixsaan midna waa mukhtala midna waa mutafaqi waxaa loo jeedaa waa alfatwa bima yaraahu اqaadi xasana alfatwa bima yaraahu mufti xasana faqad wax adig kula quraxsanaad anaa u bogay baad leedahay oo maxaa u daliila waa de annagaa u bogne qaado de ka asagu waa kufri midka asagu kufri weeye laakiin sheekhu kaasuu ujeeda ama istixsaan kale ee adilada qur-aanka iyo sunnada in la istixsaansado oo iyada loo bogo ama la wanaajisto ama daliil daliil laga jeclaysto calaa malxad diini ah dhib ma laha wahum yukhaalifuuna nimankaa waxay khilaafaan oy qiyaas iyo ra'yi istixsaan ku khilaafaan alaahaara aahaarta aaaarta nabi maxamed laga soo guuriy wayubطiluuna alxadii xadiidkay burinayaan wayaruduuna waxay radinhayaan cala arasuuli bay ku radin xadiidkiisi nabi maxamed baa ishcaar sameeyey waxay ku dhan waa mulo nabi maxamed baa quruuce iyo qorituur sameeyey waa kamaar iyo maysir bay kuleeyihin balaayay ka dhaqaaqahayaan waytakhiduuna waxay ka yeelanaya abaa xaniifata waman qaala biqowlihi imaaman abu xaniife iyo inta warkiisoo kala tidhi bay imaam diineed ka dhiganayaanbukuudi iyo diinuuna waxay ka diin dhiganhayaan bidiini diin abi xaniifata wa asxaabihi wayaquuluna waxay odhan ku dhawaaqayaan biqowlin qowli abi xaniifa fa ayu dalaalatin baadideba abyanu ka cad miman qaala bi haada ninkii sidan yidhi yaa ka yaa ka dhunsan oo ka diin daran oo ka litu ku leh aw amase kaana noqday calaa mili haada sida oo kala yeelay abu xaniifiya raggiisi wix lagu bartay oo maxay tahay mili haada muxuu yahay yatruku qowla rasuuli wa asxaabihi nebi maxamed qowlkiisii asxaabtii fiqigoodii buu ka tegi wayatabicu ra'ya abi xaniifata waasxaabih ra'yi abi xaniifana wuu raaciya asxaabtiisii fakafaa bi haada kanaa kuugu filan hayan dhumid iyo wa tuqyaanan xadgudub iyo waradan xaqoo la noqoo la diidoo la dafiro ama sanka lagu dhufto abu xaniifa dhowr goor buu soo celiyey wadaadka la yidhaahdo xar daaye abu xaniife ummadda lagama necbo shaksi ahaan laakiin salafku waxay ka digahayaan dhibka uu la yimid asagii tolkii fitnaday la yimaadeen aaaartii iyo naqligii iyo axaadiitii in la quursado ama la radiyo bilcaqli wاlاstixsaan lagana tago ayaa aafo u noqday aafo u noqday ayib maxaan ka booday fakafaa bihada hayan murdiyan waطuqyaana baa idin dhiga soo maaha sidaas kale aniii fakafaa bihada hayan waطuqyaanan waradda nuskhadiina midaan ka ahayn baan haysta ya waa nusko kalaasaa qoraysuu leeyahay waa isku mid un hayan dhumid murdiyan halaagaya ruux min aradda waa halaaga iyo waطuqyaana isku mid un wey dhiba ma laha sheekhu wuxuu ihi wاlwalaayaةu bidcaة wاlbaraaءaةu bidcaة whm اladiina yaquuluuna natawalى fulana wanatabarأu min fulani wahada اlqowl bidcaة faxdaruun wuxuu ku yihi sheekhu masale muhiim u gudbay aafooyin ay khawaarijtu la yimaadeen waagi dambana ayaga shacaar iyo halkudhagii astaan u ahayd ayuu sheekhu ka degahayaa inkastoo mararka qaarkood daraf markaa yimid iyo waaqic markaa jiray bacdu salaf ay isticmaaleen wuxuu ku uhi walwilaayatu in laga gacal dhinto ninkaad doonto ninkaad doontana aad dafirto bidcatun bidca diineed weeye wاlbaraa'atu in laga beri noqdo layska takooro ninka adugu rabto kuna la soo dhawaysto bidcatun bidca wey maxaa la rabaa muslimiintoo dhanba islaamkooda iyo wanaagooda iyo iimaankooda inaad oga gacal dhigato oogu hiiliso garab ka dhigato gaalo oo dhanna aad ka beri noqoto kufrigeeda gaalnimado darteed lanna manaat اlwalaa wاlbaraa waa alkufr wاliimaan ninkii iimaan laga helo qoyskuu doona ha noqdo xilliguu doona ha yimaado dhibkuu doona adiga ha kuu geysto reerkuu doona ha ka dhasho saqiir cullow ha ka dhexeeyo iyo umuladoox marba hadduu muslim yahay iimaan sheeganaya gacal iyo walaalkaa wey inamaa waliyukum اllah warasuuluhu wاladiina aamanuu allah waliy اladiina aamanuu idan halkaasay baashu ku xidhan tahay laa tatakiduu caduwi wa caduwakum wliyaa marka masalatu iimaanin wa kufrin wixii gaala col ilaahay weeye faina allaha caduwu lilkaafiriin wixii ilaahay col la-ana adna col baad wixii islaan sheegta intuu dooni noqdo madhabkuu dooni yeesho midabkuu dooni yeesho dalkuu dooni ha joogo walaalkaa wixii yaraa idiin dhexeeya iska dhamaysta si sharcigu ogolya ku dhamaysta saasaa sharcigoona ogolya khawaarij maxay keeneen waxay dhihi ninkaa laga bari noqdo kan ha la gooyo kan ha la fiijiyo kana ha la soo dhawaysto waa dadka islaamka dhexdiisii la socoha taasi waa maslada iyaga lagu haysta waalbaraaءaة min اlأشhaaص wاlwilaayaةu lashkhaaص baa lagu haystaa laakiin inaad falki xumaa uu sameeye aad beri noqoto waa min الsunna ruux muslimah ayaa xumaan ku dhaqaaqay dad in la dila aan mudnayn muslimiin buu ku xadgudbahayaa gaaladu kulligeed lama laayo mid aan ammaan ku jiro oo cahdilo ammaan iyo dimalow dilhaya xaqdarro ku dilhaya ruuxa muslimkee falka khadlan sameeyey khaladka uu la yimid waan iska takooraynaa beri baan ka noqonaynaa laakiin weli waa walaalkaayo walaalkaayo walaalkaa noo xumaaday weeye soomaaliya waxay tidhaahdaa fartaadoo xumaatay firdhis kaagama hadho waxaan uu sameeyey waan iska duwayn waxaan leenahay akhyaar waxaysan foofsanin baa usoo xarooda waad biisay waad hadlaysay beri baan falkan ka nahay laakiin adugu weli moorada islaamka ku jirtaa wixii hiile iyo garab iyo aad nagu waad nagu leedahay salafku ka degahayaan wahum اladiina yaquul kuwa yidhaahdaa natawalىa fulaanan hebel baan ka gacal dhiganaynaa wanatabarau waxaanu ka beri noqonaynaa min fulaanin wahaada اlqowl warkana bidcatun bidca diinta lagu soo daray waxaa fafaahiyey ibnu baa masaladaa sharxay abubakr alkhalaal axmed buu ka soo guuriyaa cabdullahi bn axmed fi kitaab الsuna jamaca min aslf buu ka soo guuriyaa wuxuu yidhi mxuu ibnu ba alibaan الصqra wuxuu yidhaahdaa wالشhahaadaة an yashhada لأxadi miman lam yaأti fiihi khabaru أnahu fi اljannaةi aw الnaar shahaadada aan la ogolan waa maxay nimaan aayad ama xadiid ama daliil uusan sheegin inuu naargala yahay ama uu ahlu janno yahay uusan sheegin yaad naar iyo ku sheegi iyo janno aan daliil adan u hayni adugu wlwilaayatuna wa an yatawalaa qowma wayatabara'a min aakhariina wاlbaraa'atu an yatabaraa an yabra'a min qowmin hum calaa diin اlislaami wasunna qaybka sooma jeedin nin diinta islaamka ku dhaqmahaya sunnadana ku toosan baad ka beri noqon dhacid dhicidaas ku dhacdeen dana shaksiya idabdarro wado haddii xumaantiisi aad oga bari noqonayso falkiisi uu sameeyey allahuma inii abrau ilayka mima sanaca khaalid weeye hadduu bidco ku dhacay looga beri noqonna waa dariiqi salafka weeye laakiin ruux aan qabin falkiisu ama bidco aan ku sifaysnayn inaad ka beri noqoto waa warka khawaarijka lagu diiday wey ha layska ilaaliyo ha layska ilaaliyo ya ibaanadu alibaana libn baa saxadaas saddex boqol lixdan iyo an saddex boqol lixdan iyo an midda suqrada ah abubakr alkhalaas wuxuu axmed ka soo guuriyey albaraa'aةu bidcat wاlwilaayaةu bidcat washahaadaةu bidca qaala axmed albaraa'aةu an tatabara'a min axadi min asxaabi rasuuli الlah waa inaad ka beri noqoto axad saxaabada ka mid a waa dhaqankii de khawaarijtii wاlwilaayatuna an tatawalaa bacضa watatruka bacضa saxaabada haddii qayb way fiican tahay waa khawaarij warkeedi cumar iyo abubakr way wataan cali iyo cumaanna way gaalaysiinhayaan wshahaadatu an tashhada calى axadi anahu fi الnaar asagoon daliil jirin asuna cabdlahi abubakr اkhalaal toddoba boqol lixdan iyo saddex raqamka ah laga fiiriyo sheekhu wuxuu yidhi faman qaala ruuxuu yidhaahda bishayin bidco min hadihi اaqaawiil ay min hadihi bidc ka mid ah aw ra'aaha ama qaba aw hawiyaha ama jeclaada bacdu nusakh aw sawabaha sawaab iyo xaq ka dhiga bay qorayaan aw radiha ama ku qanca aw axabahaa ama jeclaada faqad khaalafa sunata ariiqii suubanahu garab maray wa kharaja wuuna ka baxay min aljamaacati midnimada muslimiintana waa ka baxay wa taraka alara ariiqi nabigii saxaabana wuu ka tegey wa qaala wuxuu ku qowlay bilkhilaafi dhantaal iyo ummadoo laga baxo la khilaafay wa dakhala wuxuu gudagelay fi lbidcati buu tiimbaday wa zaala wuxuu ka duufay can ariiq jidkiibuu ka duufay weeyo mxua ka ilduufo ka leexday oo ka baydhay wma twfiiquna ila biاllah calayhi tawakalna wbistacana walaa xawla walaa quwata ila biاllah taasi marka intaasuu ku gebagabeeyey wuxuu yidhi sheekhu waqad axdaa ahlu اlahwaa ahlu اlbidac ahlu اlahwa jamcu hawan hawa waxaa loo yidhaha dee naftooda waxay doontada raacaysaa wanaha nafsa canilhawa baa la isku ogaaye aduu hawada waxay kuu yidhi sad raacaysaa wuxuu yidhi muxuu ahaa ninkii shaaibi muxuu ihi ida talaqaxa alhawaau wاljahlu wallada اlcajaa'ib hadday hawe iyo jahl iskugu kala darmadaan waxaa kaa soo bixi ilmo aan la garanaynin balaayaa kaa soo bixi jahli waxaa isguursanhaya alhawa maxay dhalhayaan wicilay dhalhayaa iyo dacwici ayib mushkilo weeye idaa talaaqaxa alhawa wاljahlu walladaa alcajaa'ib alkhara'ib wixii weeye waqad axdaa ahlu اlahwaa'i wاlbidaci waxay keeneen iyo wlkhilaafi ummadda nimankii gadafaruuri jire dhantaali jireen midnimada weligoodba burin jiray saxaabo suuban iyo nebi maxamed oo midaysan ba adduunka joogay ahlulbidac baa waxaa nagu keenay toddobaatankan firqo kumaankunkan kala socota intayna caawo fadhidaan isku mid ahay nin walba meel u boodahayaa aafada iyagaa nagu bilaabay hal ul baan ahayn balaaya noo keeneen asmaaa bay keeneen shaniicatan liidata qabiixatan xun fasamuu biha waxay ku magacaabeen ahla sunnati bay ku magacaabeen wuxuu ihi ibnu qayim markaad ruux inaad ummadda ka hor keento magaexun baa loo bixiyaa buuri balaayo kan weeye waad wadi marka la dhibsado ruuxii oo asagoo dhan boqolb nijaasa aad ka dhigto wa wa dambe uu sheego aqa la qaadan maayo waa asal wey ahlbidacu inay xaqa taqsiimiyaan tashniiciyaan dhaleecayaan cambaarayaan ilaa lagaa dido lagaa dido somalia waxaa jiraan dhurwa iyo dhallaan dhexooda hee war xun baa la sidaa war xun baa yaalla si la iskugu dira dhurwa iyo carruurta waa waxaa udhexeeya alwalaa walbaraa baa udhexeeya nafs alqadiya wey markuu rabo ninka ahlulbaatilka inuu kaa kaa gado wax liitana magac fiican buu kugu bixin ibliis baa hawsha absal u ah nabilahi aadam muxuu ku yidhi hal adulka calىa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla buui shajarat اlkhuldi shajaratu zaqum ama ka daran wuxuu leeyahay calىa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla fircoon baa aabba u ah inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi اlardi اlfasaad nabiy lahi muuse la soco hadda hawshaas wax laga samaynaya waa dhaqan ay gaalo leedahay oo ahlulbidac leeyihiin shayga xaqa ah in magacyo xunxun loo bixiyo shayga liitee ba-anna in la ammaano khamrada maxaa la yihahdaa almashruubaat aruuxiya lagu leeyahay almashruubaat aruuxiya kuwii qowmuluudki waxaa lagu ohanaya miliyiin miliyiin ba waa edabdaro nin wadaada waxa inuu isticmaala maaha miliyiin mee ama luutiin ha la yidhaahdo ama khaniisye ha la yidhaahdo miliyiin waa dadka isku dhiga ah gabadhii gabadh baa isguursanin nin baa isguursan lagu leeyahay miliyiin baa leedahay magaca loo suubinhaya waxaad maqli mid soomaaliya kore gabadh eh, muslimada yaa nin gaala guursatay qolyihii reer koonfureed waagay fiicnaan waxay dhihi jireen hebla gaal talyaanay u kortaa way u fuushaa bay dhihi jireen gaal bay u fuushaa waxay diidan yihiin afkooda ka dhowrahayaan musطalaxii sharciga macaana ee wanaagsanaa inay u bixiyaan waxaan xunkay samaynayaan midda naga gaalowday iyo gaalka ay u tagta halis weeye asmaada wan wanaagsan ee ilaahay ammaanay meel xun yaan la dhigi hala iska ilaaliyo hala iska ilaaliyo sheekhu wuxuu yidhi yuriiduuna waxay doonayaan bidaalika arinkaas wuxuu soo qaatay ibnuqayim markuu ka hadlahayay erayada xun sida loo bixiyo تقول hذا مجاaج النحل تمدحه وإن شiئت تقول hذا قyء الزنابير مدحا وذما فما جاوزت وصفهما والحق قad يcتري سوء تعبير malبka شhinida mar waxaan dhihi karaa waa daqsi matgi shinidu waa daqsi waaweyn soo maaha yaa sameeya ama way matagtaa ama xagga dambe ka dhiqdaa ama waa kaadi shiniyeed waa kaadi daksiyeed ama ama waa matag daksiyeed wey dad ammaanaysana maxaad dhihi waa malab casal baad marka wuxuu yidhi wاlxaqu qad yactarihi suu tacbiir xaqu mar waxaa ku imanayaa si in loo cabiro si in loo cabiro oo ninkii qaabkii la rabay uu caddayn waayo ayb yuriiduuna waxay rabaan bidaalika dhaleecaynta iyo magacyaha xun ay kuu bixinayaan caybahum muslimiinta inay dhaleeceebeeyaan wa طacna calayhim ay duraan wاlwaqiicata inay ku dhacaan fiihim fii ahli sunnati ay duraan wاlsra'a quursi bihim la quursada ahlusalafka cinda sufaa'i wax magaratada iyo wاljuhaali qolyaha aqoonta daran aqoon la'aanta ah aad ba abu xaatim araazi iyo abu eh, ismaaciil sabuni abu cumaan asabuni kulli hawsha waa hadleen hadalla dhaadheer bay ku leeyihiin calaamad lagu yaqaan ahlbidacu inay ahlu sunnaha duraan magacyo xunna u bixiyaan faama almurji'atu murji'a maxay noo bixisa fa inahum yusamuuna ahla sunna ahla sunnaha waxay ku magacaabaan shukaakan nimanka shakisanaa maxay nagu haystaan aliimaanu qowlun wa camalun yaziidu wa yanqus bay haystaan bal waxay nagu haystaan ana muminun arju muminu in allah istinihii aad soo marteen slku inay saddex qowl ka qabeen culmmadu aan dhaho saddex qowl ka qabeen ayay leeyihiin marba haddaad tiraa mumin baan ahay in sha allah waxaad ka shakisan tahay ku dhaheen iimaankaadii shukaakan wuxuu ihi sheekhu wakadabat murjia murjia been bay sheegtay bal hum ayaga awlaa mudan oo astaahila bishaki in la shakiyo wbitakdiibi xaqa in la beeniyana ashba ayagaa u egboori aad maxaa yeelay ilaah iyo rasuulkiisibaa qur-aanka ku magacaabay acmaasha iimaan oo slu saalix baa ku ijmacay acmaashu inay iimaan tahay ayaguna way diideen ilaahiy rasuulkiisi shaygay magacaabeena iimaan ka dhigeen ninkii diida muxuu yahay waa mukadib lilahi walirasuulihi walilmuminiin wabtakdiibi ashbar saasuu ku yidhi wa ama alqadariya muctasila ayagu maxay nagu haystaan oo inoo bixiyeen fainahum yusamuuna ahla الsunati wاlihbaat ahlu sunnaha iyo dadka xaqa soga sifaatka ilahay soga waxay u yaqaanaan mujbiratan mujbira ama mujabira bada in la shiday in la takfiya waa la akriyaa kuwii adoonmada qasbahayay bimacnaa marba haddaad tiri ilaahay baa ilaahay baa abuura makhluuqaadka oo afcaasha allah abuura aad waxay ku leeyihiin addoonku qasban yahay soo ma wax ikhtiyaara ma wax iraadaa ma laha ah addoomihi baad mujbiratin bay ku ila jabriyadu khaalisa iyo waxay ahayd mutawasita khaalisaduna waa jahmiyada mutawasituna waa ashaaciri rag ila halmaano soo mar wakadabat alqadariyatu qadariya been bay sheegtay bal hum ayagaa awlaa ku mudan bilkadibi inay been sheegaan beenalayaal wey iyo walkhilaafi xaqa in la garan maro nafow waxay dafireen qudrat allahi casa ilahay awooddiisii bay dafireen can khalqihi ka anfiyeen ilaahay awoodda uu ku lahaa khalqigiisa uunkiisa uu awood ku ee uu maamulayay tasarufkiisii milkigiisii bay dafireen mar haday afcaasha qaarkeed ayagu isu tudeeyeen awoodna sheegteen isdaaciya mashiia madax bannaan wa qaaluu lahu rabbi waxay ku dhaheen maa laysa biahlin la wuxuu rabbi qabanin oo rabbi uusan mudnayn bay ku tilmaameen oo naqsi ah oo milki aan dhammaystirayn ah awood aan buuxin ah ayagaa hawshaasu dhanba mudanba ku tabaaraka wa tacala wa ama aljahmiy jahmiye maxay iyadu noo bixisay fainahum ahla sunnati waxay ku magacaabahayaan mushabihatan ilaahay kuwa khaliga ku shabaha oo maxay nagu haystaan ifaadka rabbi aad u sugtay bay kule ilah baad ku shabahda addoonkiisi ayaa waxaa ba mise waa macduum waxay dhaheen waa mawjuud mushabihatan idinkuna yahay lanna mawjuud baan ahay ilahna waa mawjuud marka asaga adiga jahmnu safani gaalkaana mawjuud ta ilahna waa mawjuud maxaa idinka dhexeeya ismu lwujuud lafd lwujuud macna lwujuud marka nin walba u u ibnu taymiya bidc intuu ku dhaco bidcadaa ka carara mid ka daran buu dhex buu tuu ka cararhayana wuu ictiraafaa bu so isgaranayn marka ti oo kale wey wakadabat اljahmiyatu jahmiya baan bay sheegtay acdaa ullahi colka alla ahay bal hum ayagaa awlaa mudan bitashbiihi ilahay khalqigiisa in loo ekeysiiyo watakdiibi diintana la beeniyo asmaada ilahay sifaadkiisii iftaruu cala allahi alkadiba ilaahay bay ku been abuurteen wa qaaluu cala allahi rabbi waxay ka yidhaahdeen azuura been abuurad iyo walifka muxuu ahay nabid ama azuura makhraati beenaad iyo walifka been abuurashu wa kafaruu waana gaaloobeen fii qowlihim warkoodii ay yidhaahdeen ilaahay sifaat ma laha asmaana ma laha wuxuu rabbi ku tilmaamana ay u diideen wa kafaruu biqowlihim bay bacdu ma suqurahayaan wa kafaruu biqowlihim ay bibdacatihim wa ama araafida raafido soo ma aha wa ama raafida bal aan jooga inaan dhammayn karin baad moodaaye habeen dambe yarta ah iyo khaatimadii darsiga aynu ku junjunsanno haddii alla yidhaahdo wallaahu aclam